alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausali wausalimu cla nabiyihi اlkariim khatami اlanbiyaai wاlmursaliin wcla aalihi waasxaabihi اlkiraami اlbararati اladqiyaa wcla aswaajihi اdaahiraati ummahaati اlmu'miniin wcla ataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu ka bilaabaynaa aayadda koob iyo toddobaatan ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu yuunus waxaynu halkan ka gelaynaa qisooyinkii suuradda ay ka warramaysay ambiyada qaarkood oo si kooban ay u soo bandhigi doonto waa dagaalkii loo galay tawxiidka xaqiijintiisa iyo badbaadinta dadka ilaahay laga badbaadiyo cudurka khatarta badan ee dilaaga ah ee la yidhaahdo gaalnimo gaalnimada waxaynu soo aragnay halkaa ayaa darrada ummadaha qaarkood ku dhacday iyo iimaan la-aanta ay ka dhawaajiyeen xumaanta ay leedahay wa qaaluu ittakhada araxmaanu waladan laqad ji'tum shay-an iddaa takaadu asamaawaatu yatafatarna minh watanshaqu lard watakhiru ljibaalu haddaa an dacow lilraxmaani walada wamaa yanbaqii lilraxmaani an yattakhida walada aayaadkaas suuratu maryam ku sugan ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa uu sheegay si cajiiba waxay idhaahdeen ilaaha raxmaankaabaa warad samaystay hadal baa la timaadeen aada u munkara oo xun oo cerkiina la dildilaaci gaadhay dhulkii iyo cerkiiba la diyaami gaadheen la dilaaci gaadheen waaya marka ambiyadii nebi nuux calayhi salaam qisadiisaas ilaahay uu soo horraysiinayaa si kooban wuxuu ugu baaqaya wuxuu ahaa dadka waxa ilaahay uu ku adoonsaday uu u abuuray asalkiisoo tawxiida ah. watlu calayhim dadka waxaad ku dul akhridaa nebi maxamedow oo aad u sharaxdaa oad u faahfaahisaa nabaa nuux nebi nuux warkiisii id wakhti xus qaala liqowmihi nebi nuux qoladiisiibuu ku yidhi yaa qowmi qoladaydiiow tolkayow in kaana haddii uu yahay kabura calaykum mid idinku cuslaado idinku weyn maqaamii dhex jooggaan idin dhex joogo wa tadkiirii biaayaati illaah iyo aayadaha ilaahayaan idinku waaninayo war haddii taaggow iska soo taagteen fa calallaahi tawakaltu anigu ilaahay baan ku tiirsadayee fa ajmicuu isu geeya amrakum arrinkiinna isu geeya go qaata wa shurakaa'akum wa maca shurakaa'ikum kuwa caabudaysaanna ku darma ha idinku darmaa uma laa yakun amrukum arrinkiinnu yuu noqonin calaykum umma mid idin qarsoon idinka mid idin qarsoonyuu noqonin ummatan mid idin qarsoon idinka uma qduu fuliya ilaya aniga waxaa doonaysaan igu fuliya walaa tundiruun hana ii kaadinina fain tawallaytum haddii aad sii jeedsataan famaa sa'altukum min ajrin anigu wax mushqaayadiyo adduuna dee diinta ilaaha idinkumaan weydiinin in ajriya ilaa cala allah bushqaadaydii abaalmarintaydu ilaahay bay saarantay wamirtu wuxuuna la ifaray an akuuna min almuslimiin inaan ka mid noqdo kuwa alla isu dhiibay de waanaan ahay anigu iclaamsaday bal hadda warkaa ku dul ahri ku dul akhrida macnaheedu waxa weeyaan waa ka adigana aad gaadhsiinayso in rususha kii horreeyeyna taa aad soo gaadhsiisay inuu soo gaadhsiiyo u sheeg qul maa kuntu bidcan min arusul macnaha rasuul badiic ahoo imika cusuboo rususha u horreeyay inaad ahayne wadiifadiiyo shaqadaad la socotaa tii nebi nuux soo bilaabay un inayt ta kutubtii adiga kaa horraysoo dhammi ay wada sheegaysa inayt arrintu waxa ay sugaysaa risaalada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam bay qisadu sugaysa waxaad la timi wax cusub maaha waaya marka shayguna haddaanu cusbayn oo wax lahaye uu yahay wax lagu diidoo lagu dafiraa ma jiro nabaa nuux nebi nuux warkiisii rususha ka dambaysa aayaddan afar iyo toddobaatan unbuu si kooban ilaahay ugu sheegay laakiin nebi nuux xoogaabaa qisadiisa laga xusay iyo nebi muuse iyo haaruunu xagga dambe ah nebi nuux dabcan wuxuu iska lahaa cibradiisa iyo casharkiisa dheeraadka ah oo rususha waanu u horeeyey waanu u muddo dheeraa xagga marka la eego waanada iyo wacdiga iyo muddadu dhex joogay oo qur-aankaaba caddeeyay sagaal boqol iyo konton sannadood inuu waanada waday markaase haddana qur-aanku waxa uu tilmaamay wamaa macahu ilaa qaliil inta rumaysayba wamaa aamana macahu ilaa qaliil in aanay waxa rumeeyeyba aanay badnayn marka macnaheedu waxa wey hayaabi nebi maxamedow hana hargagixin u qaadan waanayuu kugu dhicin waxaa kala duwan laba arrimood oo rasuulka ilaahay uu soo diray muhiimadda uu gudanayo iyo cidda iimaankaa calfanaysaa way kala duwanyihin marka aduu waajibkaaga gudo midhaha soo go-ayana ilaahay baa yaqaana iyo cidda rumaynaysa marka dadkii oo yaraada iyo iyaga oo ku diiday deya kumararjabin rasuulkan baleeg warkiisa balax muddadu ku dhex jiray iyo dadka intaa doonidu qaaday baaba wax miyir qaba laga helay <coughs> ama iimaan leh waaya nabigaasi qoladiisiibaa wuxuu ku yidhi liqawmi yaa qawmi labaduba waxay tusinayaan nebigani inuu ahaa nebi runtii naxariis badanoo laxejecla ay dadkan ka hayso liqawmihi qoladiisii weeye wuxuu la hadlaya mu ahayn nin didinayo hadal qallafsan oo ay cudurdaar u heli karaan yaa qowmi buu leeyahy qola tolkaya taasuu leeyahay marka saasay tahay oo rusushuna intooda badan caynkaasay yihiinoo had iyo jeer rasuul waliba wuxuu waa cidda ugu naxariis badan khalqiga wakhtigaa jooga nebi maxamed wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ana araxmat lmuhdaa naxariis ilaahay khalqiga u hadiyeeyey waa run dee gudcurkay dadku ku sugnaayeen iyo markuu nabigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam farqiga udhexeeya inbaad eegaysa ilaahayna wuxuuhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qof kasta oo nebi maxamed ku dayanayana bulshadana saasuu ugu naxariis badan yahay dadkiisana wuu naxariis badan yahay waxay wuxuu doonaya inay wada badbaadaan dadku ilaa mid la kari waayo mooyaane yaa qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaat illaahi facala allahi tawakaltu hadday idinku weynaatay dhexjooggaan idinku dhex jooga iyo wacdigii waanadii dee anigu baan tala saarta marka halkaa waxaad ka arkaysaa laba arrimood baa dadkan ku cuslaa inuu rasuul ilaahayna la joogo diin ilaahayna ay wehelinayso oo diin ilaahayna uu keenay waaba labadii cidda wanaag doonaysa ay majeeranaysa kamanaysayba in rasuul ilaahay la arko rasuululahi maxamed sal allahu caley wasalam dadkii arkee la kulmay asxaabbaa la ydhaahdaa waa dadka qarniyadoo dhanba ugu sharaf badanba dadka ugu sharaf badan weeye aragga rasuulka ilaahay la arko iyo la jooga lala joogo iyagana ummadan dhex jooga uu nebigaasi dhex joogaaba ugu daranba cabashada waxay kasoo gudbinayaan inay arkeen nuuxoo dhex joogaba asalkeedaba qofka had iyo jeer dhulbi'iska ahee liida waa shaydaan sawir bani aadam leh markaa qofka wanaagsan iyo wixii wanaagsan way dhibayaan waa sida bahalkan la yidhaahdo duudka ama dirxiga qurunkuu ku nafisaya cadarkan wuu ku dhimanaya xeerwalwaalka iyo waxyaaba had iyo jeer qurun dhex noole wuxuu ku dhimanayaa udgoonka waxa uu jecel yahay qurunkaasuu jecel yahay inuu kufrigaa ku jiro inuu madowgaa ku jiro inuu xaaraantaa ku dhex jiro saasuu xiisaynaya laakiin wax alla wixii wanaaga wuu ka dhimanayaa marka wuxuu leeyahay maqaamkaygu waa dhexjooggan idindhex jooga tadkiirkuna waa waanada ilaahay baaba wuxuu tilmaamay waanadu dee dadka inaanay isugu mid ahayn iyo wacdiguye cidun ay anfacdo wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiin wa taciyaha udunun waaciya qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadka dhadhanka waanadu ay u samaynaysaa inayn dadka caafimaad qaba laakiin qofka bukaanka ah dee waxa iska macruufa raashinka iyo dawaduuma dhadhamaa qofka bukaanka ee xanuunsanaya marka kan qalbigu madoobaaday waanada iyo khayrka waxa uga dhig waa qof buko oo uma dhadhamaan sida qofkan bukaanka raashinku aanu ugu dhadhamaynin iyo sharaabku iqraarka ugu dhadhamayo marka warmaqur-aankii ilaahay diintii aan idinku ahriyayay waxyigii iyo rasuulkii maladaasaa idinku cuslaaday labadaasaa iska soo taagteen soo maaha anigu ilahayn oon tala saartay macnaheedu waxa weeyaan isu kiindhiibi maayo hogaasa idinna hogaansami maayo idinna tanaasuli maayo anigu ilaahay baan leeyahay oon ku tiirsaday waxaa ka muuqanaya hadalkiisa nebi nuux kalsooni aada u badan oo ilaahay uu ku qabo subxaanahu watacaala qofkuna marka uu heer gaadho maalan sidan rusushoo kale waxa dadku ay gacanta ku hayaan uma warwarsanaa waxa ay yeeli karaanna kama warwarsanaa leanna wehel weyn ayuu haystaa nebi ambiyada ka mid ahoo yaro calaancalay ayuu nebi maxamed sii canaananaya calayhi salaatu wasalaam oo walaalkii nebi luud baa la odhan jiray ambiyadu kolba mid faalaya rasuulku ka horeysay oo ilagu ku dayanaya waa wehelkii markaasuu qaar inay isaga ka dheereeyeen ayuu nebi muxamed xusay sida nebi ibraahim iyo nebi yuusuf iyo markaasaa wuxuu ihi yarxam llaahu luut laqad kaana yaawi ilaa rukni shadiid ilaahay ha u naxariistay isaga nebi luuda tiir adag buu ku tirsanaaye tala muxuu cawday waa markii ay soo weerareen qolyihii xumaanta samaynaya ragga wax ka daayay marti wanaagsan oo qaaliyaa la joogta waa malaa'ig ilaahay waxay isu soo egeysiyeen bashar iyo bani aadam niman dhalinyaro wanaagsan bay isu soo egeysiyeen marka isagu marti buu moodayay iyana marti bay u qaatay dabeetana wixii xumaa inay ku sameeyaan bay dooneen qurunkii ay walaaqan jireen kolkay soo weerareen isna ciduu u waayay kaga rida ayuu cawdaa wuxuuhi low anna lii bikum quwa aw aawii ilaa ruknin shadiid wallaahi haddaan maanta tamar hayn lahaa ama tol adag haysan lahaa wan iska kii dhicin lahaa meelaan ku tiirsada ma hayo waa cawday markaa nabigu wuxuu i dee ilaahay buu ku tiirsanaayo muxuu cawday talow intaa uu ku yaro dhaliilay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu facalallaahi tawakaltu buu leeyay nabi nuux anigu ilaahay baan tala saar fa ajmicuu amrakum wa shuraka'akum idinka arrinkiinna isu geeya shirqoolkiinna kaydkiinna abaabulkiinna ilaahyaashiinnana kaashada arrinkiinuna yuu qarsoonaann qumada waa qarsoon uma laa yakuun amrukum calaykum quma arrinkiisuna waxba idin qarsoonaanin bannaanka soo dhiga uma ilaya walaa tundiruun uma ilaya igu fuliya oo walaa tundiruuni ha ii kaadinina waa dab soo hindhis wey waxalla waxaa haysaan waxbaha la hadhine dowlad baa tihiin shacbi baa tihiin ummad ballaadhan baa tihiin anigana afraad yar baa ila socota sidaasibaa nabigaasi uu leeyahay calayhi salaam uma ilaya walaa tundiruun qofka marka iimaanku uu dee iimaankiisu uu qaran leeyahay ayuu ku qanacsan yahay dadku hadday isu tagaanna waxaana lau qadarin inaanay yeeli karayn dadku hadday isu tagaanna wix ilaahay u qadaray inaanay ka badbaadin karayn nimankii sixirlayaasha ahaa ee fircoon uu soo urursaday markay shahaateen islaameen waa kii u hanjabay yidhi wallahi inaan idin wada deldeli iyaguna maqaalo tan nuuxoo kale u eg bay ka dhawaajiyeen waxay idhahdeen faqdi maa anta qaad inamaa taqdi haadihi alxayaata addunyaa war waxaad go'aaminayso go'aami sow intan ifka aanu joogno wax nagu fulin kari maysid aakhira miyaad naga daba imanaysa meesha la yska ilaaliya dhibkeeda iyo cadaabkeeda iyo kadeedkeeda waa aakhira oo halkaasunbaa waxeedu waxyihiine dhibaatadeedu eh waartan dee waxeedu waa wax iska sahlan bayna sow arrinkaagu halkan nagaga hadhi maayo annagu inaanu ilaahay raaligelin aanu jecelahay dabeetana wuu ku fuliyey manay tanaasulin waaya waxuu nebigani u garnaqsanayaayoo wax ay ku caban karaan ama cudurdaar ka dhiganayaan inaanu samaynin oo gafa ayuu xusay wuxuu ihi fa in famaa sa'altukum min ajrin haddaa idinku sii jeesataan oy diidaan anigu dee adduun idinmaan weydiisanin macnaa halkaa waxaa laga arkayaa baashan adduunyada la ydhaahdo ayaa iska yara howl badan hadduu maanta tawxiidkana u sheegi lahaa qaxwo keenana odhan lahaa ama xoogaa yaroo fiya iska bixiya odhan lahaa waxay odhan lahaayeen dee ninkani waa muxtarif bidacwati dacwadiisaasuu ku shaqaysanayaabay odhan lahaayeen markaa wuxuu ihi war meeshan waxaan idin weydiinayaa ma jira waxaygu waa bilaash bilaash wey qul maa asalakum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin nebi maxamedna waxa lay sidaa dheh soomaalida waxay idhahdeen meel wax lagugu weydiiyey waa meel lagaa qaniinay bay idhah haddii meel wax lagu weydiiyo meel bahalo ama hangaro leh ama mas dee meeluu kugu qaniinoo kale ka dhigan tahay kuna sii hiili may sidai hore ugu dhaqaaqi maysa haddaad kusii socoto haddii aad fadhidana dee waad ka carari bay idhaah markaa laxajecladay ka warramayeen iyo qofka sida ay ugu dhib badantay hari maxaabaa maxaa idinku marmarsan buur aniga abaalkaygu ilaahay weeye xaggiisa waxaana la ifaray inaan ka mid noqdo min almuslimiin saas weeye rasuul waliba isaga ayaa ahaa islaamnimada ka hormuudka ka ah ee rasushu may haysanin diime kala duwan diinta yuhuudda iyo nasaarada iyo midna rususha adiga arkayaoo nebi ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala marka uu ka warramayo xaaladiisa maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifa ila akhirlaaya yahuudina muu ahay nasraaniya mu ahayn muslim xaniifa buu ahaa nebi ibraahim marka ambiyadu dhammaantood diinta islaamkay wada haysteen wa umirtu an akuuna min almuslimiin fakadabuuhu way beeniyeen fanajaynaahu waanu nabadgelinay waman macahu iyo intii la socotay filfulk doonidii baanu ku nabadgelinay wajacalnaahum waxaanu ka dhignay kuwii doonida fuushanaa khalaa'ifa khalaa'ifa kuwa wakiilah ilaahay wakiila kaga adhulka wa aqraqnaa waxaanu hafinay oonu biyo ku afrognay aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey fandur eeg qofka lala hadlayo kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmundariin kuwii loo digay ee diiday cidhibtoodii halkay ku dambaysa balee taasiba waa cashare saasaa ilahay wuli way beeniyeen marka diin ilaahay la diido iyo dadnimo wanaagsanna waxa ku xigaa waa halaagus sida uu qur-aanku ina barayo sida eh, sunnaha iyo nolosha waaqiceeda aynu ka aragnay ayaa sidaas marka waxa aan halaagay kuwii guuldarada iyo imaanla-aanta calafu waxaa nabadgeliyey nuux iyo intii la socotee rumaysay ducadiisii baa ilaahay u aqbalay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaara rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat walaa tazid aldaalimiina ilaa tabaara habaar iyo duca wada jira ayuu israaciyey base ilaahayna ka aqbalay subxaanahu wa tacaala eh, markii doonidaasi la saaray sida qur-aanku meelo kale uu ku xusay waxa fulay wuxuunu ahaa siidh macnaha intii laga fufi lahaa laga faafi lahaa xayawaanka iyo iyo bani aadamkuba ayuunbaa halkaa la saaray markii intaasi ay ku badbaaday doonidii iyagii baa noqday khalaa'ifo fil ard khalaa'if waa kuwa ilaahay wakiilla kagaa dhulka oo camiro oo ilaahay markii horeba khalqigan ka keenay nabi aadam iyo xawa ayuunbaa imikana inta yare kooban ka farciyay oo ka faafiyey dadku ilaa way iswaalayaane ilaah kale male aan isaga ahayn yaa abuuray yaa soo ammaamuday yaa isu keenay sidan u asteeyey isaga u subxaanahu watacaala kuwii kalena waan hafiyo halkaasay ugu dhammaatay sida u dee qur-aanku meelo badan buu xusay fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaai bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa mrin qad qudir waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusur tajri biacyunina jazaan liman kaana kufir muuqaalka halkaa xaaladaasi ay lahayd suurat lqamar ayaa ilaahay uu kaga warramay iyo suuradaha kale huud ay ka mid tahay macnaa cirkii iyo dhulkii unbaa kana qasabadihiisi ilaahay soo foororiyay kana korunbuu usii daayay oo dabeedna halkaasay isweydaarteen inta bahashaayar saaran bahashaayar ilaahay gibisha iyo shaqalka uu sameeyey intaa wixii saaran mooyaane wixii kale waa laga afuufay adduunyada cibradaynu inagu ka dhexlaynaa waxa weeye iyadoo qisadu sabirsiin u ah qofkii wanaag wada iyo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam haddana ilaahay wuxu uhi fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin eeguun bal haddaba dadka la rogay cidhibtooda ku cashar ku qaado waddada la marinaya eeg ka ilaahay diida uma bacanaa min bacdihi nebi nuux dabadi waxaanu soo dirnay rusulan ilaa qawmihim rusul kalaanu soo dirnayoo baa loo diray fa jaa-uuhum bilbayinaat mucjisooyin cadcad bay ula yimaadeen rusushaasi ummadihii loo soo diray famaa kaanuu liyu'minuu ummadihii may rumaynin bimaa kadabuu bihi shaygii ay beeniyeen min qablu markii horeba markii horeba kii ay beeniyeen may rumaynina sidii unbay u beeniyeen kadalika sidaasaanu nadbacu calaa quluubi lmuctadiin kuwa xadgudbaya qalbigooda saasuu ilahay u malaasaya danbuu ka dhigay khayr gelaya ma jiro marka aayadani waxay tilmaamaysaa si ijmaaliyahoo kooban ayaa ilaahay u tilmaamay ambiyadii ka dambeeyey nuux ee u dhexeeyey nebi nuux iyo iyo nebi muuse suuratu huud baynu ku arki doonaa nebiyaasha iyo faahfaahintooda nebi luud iyo nebi saalix iyo nebi shacayb iyo nebi ibraahim iyo nebi huod intaasoo nebibaa waxa ay ahaayeen kuwa halkan ilaahay uu ku tilmaamay uma bacathnaa min bacdihi rusula intii ka horay ka dambaysay nuux kana horaysay nebigaa la ydhaa nebi muuse intaasay qisada ayaa aayaddu ishaaray mid waliba markii uu imanayay muu faramadhnayna wax lagu rumaysan karo oo caddaynaya inuu rasuul ilaaha yahay uu la yimi oo markhaati ah oo bayinaadkani waxa ugu sii horeeya mucjisaadkii mucjisaadku waa shay la yaab lahoo khaariqulcaado ah ilaahay uu siiyo rusushiisa shay markhaati u ah weeye shakhsiga goobtan maraya waxa uu sheegay inuu run yahay oo xataa uu rumaysan karayo qofkan aayad iyo xadiidtoona dhegaysanayn waqtiga u horeeya rususha mucjisaadkan ay la imanayaan waa waqti dee dadku aanay dhagaysanaynin aayaddii loo sheegi lahaa iyo xadiidkii oo rasuulkiina rasuulnimadiisaba ay diidan yihiin waxyibaa la igu soo dejiyeyna ay diidan yihiin ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala dadka siduu qanciyo marka rasuulkii dabeedna kolka uu yimaado shakhsiyadiisiina lagu diidan yahay risaaladda waxyigiisiina la diidan yahay waxa ilaahay uu siiyey shay kale oo markhaati ah oo la yaab badan oon cid kale la iman karaynin oo mucjiso la ydhaa mucjisa min acjaza ficilkeedu waa acjaza mucjisa waa dee ismi faacilooy waa shay cajsi geliyay bani aadamka oo dhaabad ku noqday dhaafi kari waayeenoo qof odhan karaya anaa la imanaya aanu jirin wey markaasaa nebi walba kana ilaahay u siiya dabeetana fartu ugu fiiqayaa wuxuu leeyahay waar miyaydaan arkaynin shaygan rasuulkule sal allahu caleyhi wasalam rasuul walba ilahay wuxuu siiya bima aamana calaa mitli lbashar wixii bani aadamku uu ku rumaysan lahaa ee qancin lahaa markaasaa dabeetana dee rususha had iyo jeer qur-aanka uu ka warramay dee mucjisaadkooda waad aragtay oo qur-aanka aad iyo aad u cadcadeeyey sida nebi muuse qisadiisu ay soo socotaba dee ushii iyo mucjisaadkii sagaalka ahaa ilaahay usiiyey marka mucjisadaasaa kii ilaahay khayr uula doonayna uu ku qancayay kadibna waxyigu ka dhagaysanayay rasuulka markuu shaqsiyadiisa aamino kii dee calaf ku ayaana waa kan ilaahay uu ka warramay famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu bihi min qabl may rumayno waxay kolkii horeba beeniyeen kolkii hore waxay beeniyeen rasuulka iyo waxyigiisiiba markuu rasuulku muddo ku waday kamay tanaasulin gaalnimadiie halkii unbay ka sii wadeen ilaa intay cawda loo goynayay ee ay halaagsamayeen macnaha bimaa kadabuu bihi min qabl waxay tilmaamaysaa wakhti hore iyo wakhti dambaa jiray wakhtiga hore wuxuu ahaa wakhtigii loo soo diray rasuulka wakhtiga dambena waa wakhtigii la halaagay ilaa muddo dheer baa udhaxayn karta labadaa wakhtiye may tanaasulin weeye macnaheedu ee xumaantii ay bilaabeen markuu rasuulku u yimid ayinbay sidii usii wadeen macnaha kale culimmada ay ku fasirayaan waxa weeye shaygay markii horeba beeniyeen markuu rasuulku u yimid may rumaynin oo muxuuha goormay beeniyeen dee qofku sidiisaba islaamku ku dhashaa tawxiidku ku dhashaa diinta islaamka iyo fidradii abuurka caadigaaba asal u ah kula mawluudin yuladu cala alfidra fidrat allahi alatii fadala annaasa calayha waad diiri lahay uu dadka ku abuuro haddii las weydiiyey qofku ma islaamnimo asal u ah oo uu kusoo dhashay mise gaalnimo maya islaamnimo wey markaa aayaddu tilmaamaysa xadiidka rasuulkan sala allahu caleyh wasalam caddaynaya haddaba marka uu qaangaadho ayaa xilka u yaalla markaasuu xilsaaran yihin markaasaa arrin u yaallaa markaasaa tijaabadii laba bilaabaya markii uu qaangaadhay kolka uu dabeedna diintii diiduu gaaloobo waa gaalnimo hore wakhtigaa haddaba xilku uu fulay ay qaan gaadheen gaalnimadii ay doorteen weeye min qablu beligii u horreeyey xilku uu fulay gaalnimaday doorteen kamay tanaasulin kolkuu rasuulkana u yimi macnaheedu waxa weeyaan aayaddu waxay caddaynaysaa inay gar u yeesheen halaagan kadalika natbacu calaa quluubi almuctadiin dabcigu de waa daboolid iyo malaas raadka macsiyadu ay ka tagtaa waxaa ka mida macsiyaba macsiyaay kuu dhiibaysaa dukalay kuu dhiibaysaa dukalay kuu dhiibaysaa ilaa qofku uu indhiyo dhegaba beelo oo madaarigta iyo dareemayaasha wax soo qabta ee qalbiga u gudbiya ay malaasmaan wadooyinkii wax mari lahaayeen baa xidhmaya falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum uma bacanaa min bacdihim rusushaa kadib waxaanu dirnay muusa wa haaruun labadaa nebi baanu soo dirnay yaa loo diray ilaa fircawna wa mala'ih fircoon iyo madaxdiisii baa loo diray kuwii ag joogay biaayaatina mucjisooyinkay aayaadku waxa weeyaan waa mucjisooyinkii fastakbaruu way isweyneeyeen faraacinadii wa kaanuu qowman mujrimiin qolyo dembiilayaalana way noqdeen buu ilahay yidhi falamaa jaaahum lxaqu min cindina kolkuu xaqu xagga yaga uga yimi xaqaa ilaahay rususha u soo dhiibay qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii fircoon inna haadaa la sixrun mubiin kani waa sixir cad ay keeneen xaq maahae waa sixir qaala muusaa nebi muusaa la dooday oo ku yidhi ataquuluuna lilxaqi lamaa jaa'akum xaqii markuu idiin yimid miyaa sixir ku sheegtay ataquuluuna lilxaq xaqii miyaa leedihiin waa sixir lamaa jaa'akum korkuu idin yimi waxyigiiiyo mucjisadiiba asixrun haadaa ma kanaa sixir ah walaa yuflixu saaxiruuna iyadoo sixirlayaashu aanay liibaaninba sixir lama liibaana sixirka ku sheegina kan qaaluu markaa waxay idhaahdeen fircoon iyo kuwiisii aji'tanaa ma waxaad noogu timi nebi muusew litalfitanaa si aad noo weydaariso camaa wajadnaa shaygii aanu ku helnay calayhi dushiisa iyagoo ku sugan aaba'ana aabbayaashayo aabbayaashayo wixii ay haysteen baadna weydaarinaysaa miyaa wa takuuna lakum alkibriyaa isweynaynta inaa yeelataan labadiinu fil ardi dhulka laysku weynaynayo masaasaa doonaysaa wamaa naxnu annagu ma nihin bay idhaahdeen fircoon iyo qoladiisi lakumaa labadiinna nebi bimuminiin kuwa idiin rumaynaya ma nihin intaanu idin rumaynay iska daayo idinma rumaynayna waxaa sheegaysaa saasaa ilaahay uga warramo qisadani qisada nebi muuse iyo iyo nebi haarun labadaa nebiye walaalaha ah ee ilaahay uu diray qisooyinka ugu soo noqnoqod badan bay ka mid tahay qur-aanka kariimka bilowga ilaa dhammaadka aad buu usoo noqnoqdaaisadaasi ay usoo noqnoqonaysa siyaabo badan baa sababaya marka u horeeya ifsaadka iyo xadgudubku inta faraha badan wuxuu ka yimaadaa maamulka kaashanaya aqoontii awoodda ee sida leexsan u kaashanaya ayuu ka yimaadaa waxa uu ka yimaadaa shayga loo yaqaano alistibdaadu siyaasi in hogaaminta si xun looga faa'iidaysto saamaynta u weyn bay ku leedahay arintaasi ambinta mujtamacaadka caalamka mujtamacaadka caalamku inay had iyo jeer aad u ambadaan waxa qayb weyn ka ah hogaaminta faasidka ah wixii ilaahay uu siiye aqoon iyo awood iyo adduun ahaa dhinaca xunu isticmaalaysa iyo kibirka ay leedahay taasaa in fara badan caalamka kharaabisa dictator iyo boqortooyo iyo mid maal wax ku haysta iyo magacyaasha kolba kala duwana dee loo bixinayo marka maamulada noocaasee faasidka ah kii u weynaayo soo maray oo ah dee fircoon oo isagu intuu sii wadawaday ilaa sheegtay dee inuu ilaaha yahay boqor baan ahay kanaan ahay wixiiba uu sii dhaafayoo iska dhaadhicintiiyo dadku sidii uu isu tusay buu gaadhsiiyeyba ana rabukumulacla halkaasuu gaadhsiiyey marka bal taasi tii ugu tusaalaha weynayd baa ilaahay dadka uu qaada aada ugu celceliyaa iyo itaalka ay leedahay iyo halka ay ku dhammaatay fircoon arrinkiisu halku ku dhammaaday iyo isagoo itaal yar siduu afka u goostay ayaynu ku arki doonaa qisada dhexdeeda in bakhtigiisii bannaanka la jiijiiday ayaanu arki doonaa marka haddii hogaamin faasida ay waxtari lahayd kaa ilaahnimada sheegtay halkaasay ka dhacday arrintiisu taasi markaa tusaale ay u tahay sida labaday tusaaleha u tahayna waxa weye nabiga la idhaahdo nebi muuse calayhi salaam iyo nebi haaruunba dee waxay ka mid ahaayeen ambiyada rususha ah ummadaha ballaadhani raaceen ee ugu soo dhowaa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dadkii u nisbe sheeganayee dee towraad haystay baa ag joogay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa kuwa laga doonayay markhaatiga inay furaan marka arrintaasna waa sabab labaadoo qur-aanku qisadan uu aad iyo aad u badiyo haddii mujtamac madax adag uu nicmada ilaahay uu siiyey uu inuun isaguna wax kororhsan lahaa ama uu ku liibaani lahaa diin uu baal maro iyadana tusaale waxaa laga dhigay reer banu israa'iil oo qisadana in fara badan iyagana ay ku soo noqnoqonaysaa mujtamaca had iyo jeer ku gaboodsanay nicmada ilaahay uu siiye ammaanadii ilaahay ka run sheegi waayey halka ay ku dambeynayaan reer banu israiil baa iyadana tusaale ah inuu ilaahay nacdalay marka qisadu wax fara badan oo laga faa'iidaysanaya daraaddeed ayaa maaragtay had iyo jeer qur-aanku uu soo celceliyaa sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam casharada uu ka qaadanaya qisadaa daraaddeed ayaa marka la yarkadeedo ama la dhibo waxyaabuu isku qancin jiray ama isku sabarsiin jiray tusaalaha uu u ahaa muuse ayaa ka mid ah mar la dhibo nebiga la kadeeday oo la afxumeeyay oo aad u diiqadooday ayuu qisadan soo qaatu isku qanciyo markaasaa wuxuu laa yarxamu llaahu muusa qad uudiya akara mima uudiya fa sabar markaa ilaahay u naxariistay buu nebi muuse waa la dhibay oo la dhibay inta aniga la idhibay in ka badan markaasuu sabray alla aniguna aan sabra weeye yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaluu wa kaana cinda allahi wajiha suurat laxzaab akhirkeeda ilahay baa wuxuu uhi dadka muminiintu sidii nebi muuse reer banu israaiil u dhibeen nebigiina nebi maxamed ha dhibina almuhim waxaynu macnaha yar iftiiminaynaa sababta qisadani aad iyo aad ay ugu soo noqonayso qur-aanka meelo fara badan sababo kalena waa jiraan laakiin kuwa si daahirkaabay ka mid tahay taas uma bacanaa min bacdihim ambiyadaa faraha badan la soo sheegay dabadood muuse iyo haaruun labadaasa ilaahay u diray haaruun markii hore rasuulka la diray wuxuu ahaa muuse budhiga u ahaa risaalada laakiin codsi buu qadimay oo ilaahay u qadimay <coughs> codsigaasoo ah walaalka iraaci tuuratu daha siduu ilaahay ku xusay walaalka iraaci ergo cidi ay gasho cid kale u gasho iyo codsi ay u qadinto kii ugu barako badnaabu aha walaalkii codsigaa uu qadimay waa kii ugu baraka badnaa sababtuna maxay tahay dee codsiga u qadimay ilaahw rasuul ka dhig wey rasuulbaa codsigiisii laga dhigo dabcan iyadoo ilaahayna usii qadaray haddana sababu walaalkii u noqday saasay labadoodaba rasul ahaayeen muusa oo haaruun fircoon iyo maligiisii baa loo diray fircoon qur-aanku inta faraha badan marka uu xuso in isaga loo diray ambiyadan wuxuu xusaa almala waa malai had iyo jeer rususha markaa aad saynu ku arki doono qisooyinkooda dambe qoladaasaa la diray malai baa loo diray lafdigan mala wuxuu tilmaamayaa fircoon waa dadkii maamulka kula jiray baarlaman ha la yidhaahdo kuwo fulin ah ha la yidhaahdo kuwo eh, wuxuu xukumi jiray kuwo eh, ciidan u hayay wax oo dhan isku dar waa intii eh, maamulka la ahayd wey marka waxa isweydiin laha haduu isagu meesha taliyo ka ahaa sheegtayna inuu ilaah kay uba ahaaba hadduu sheegtay maxaa keligii loo xusi waaye malaan loo xusaa talow wallahu aclam sababahay ka mid tahay in maamul waliba uu leeyahay garba uu ku duulo maamulka khayrkalina wuxuu leeyahay garba baalal uu ku duulo maamulka sharkuna waxa uu leeyahay baalal uu ku duulo fircoon keligii waxba ma wadi kareen haddii aanay kuwani wax la wadin taasi yuntij hada alkalaam arrintaasi markaa waxay dhalaysaa oo ka soo baxaya fircoon wuxuu ahaabay leeyihiin iyaguna fircoon wixii iyaguna waa faraacilo kale faraacino kale weeye oo liiska halaaga ayay kula jiraan waa saa daraaddeed ayaa ilaahay u odhan doonaa wa yowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab isaga iyo aalkiisiiba meel baa la wada marinaya way wada eedaysan yihiin maamulka faasidkaa cidda kula jirta sida ay u wada ammaanan yihiin had iyo jeer maamulka khayrka leh cidda garbaha wada haysa ka hogaaminaya kuwa la haya sida iyaguna u wada ammaanan yihiin ee barakada iyo khayrka iyo horumarka adduun iyo aakhiraba ay ula leeyihiin waa wax fasaadiyana kan way ula leeyihiin waa xikmadda malaa ah uu qur-aanku ugu cadfayo keligii loo sheegi waayo marka macnaheedu ma aha qofkii cid xumaan ku saacidaana ma odhan karo anugu mindida daabkeeda maan haynin oo ma eedaystin maan odhan karo ile waa taageerayaashiiiyo nacamlayaashii buu ka mid yahay qofkii wanaag cid kale la kiciya isagana lagama reebi karo oo lama odhan karo dee adugu hormuud kamaad ahayn haddii aanu hormuud ka ahaanin laakiin wanaagu taageero ka ahaa saas daraaddeed buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam qof hogaamina markuu ilaahay khayr la doono wuxuu u diyaariyaa bitaanad saalixa iyo mala wanaagsan qofka ilaahay halaag la doonana bidaanad sharwadeena ayuu u diyaariyaa waaya siyaasada qalloocatee xumaatee shar u adeegtay ee shaydaan uu faruu bay markaa tusaalagtay ilaahay baa wuxuu yidhi fastakbaruu wa kaanuu qowman mujrimiin intay isweyneeyeen bay dembiilayaal noodeen awood iyo aqoon iyo adduun la helo oo dhinaca xun loo isticmaalo asal kibir baa u ah fastakbaruu halka dambena waxaad arki doontaa markay labada nebi la hadlayeen ay eedaynayeen baa waxay idhaahdeen aji'tanaa litalfitanaa camaa wajadna calayhi aaba'anaa war muusow ma waxaad noola timid si aad noo weydaarisa diintii iyo dhaqankii aabbayaashaiyo aanu ka soo gaadhnay bal maxaa ku xiga watakuuna lakum alkibriyaau fi lard waxaad doonaysaan bay idhaahdeen muuse iyo haaruunow inaa kibriyaagu keligiin yeelataa halkana ilaahay wuxuu ihi fastakbaruu waa qisada xaggeeda hore iyo dhexda labadaba fastakbaruu alkibriyaa marka way isweyneeyeen isweynayntan inay iyaguba qirsan yihiin oo shaqadooda ay ahayd aayaddaa dambena ka markhaati kacaysaaoo waxay leeyiin war meesha waxaad doonaysaan inaad naga qabsataan oo idinku noqotaan kuwa ku kibraya keliya meesha haddii cidi ku kibraysa annaga iyagan sii haysanay ayaa ku kibrayna inaynu ku wada kibrinana way ahayd laakiin dee ku keliyaysataan may ahayn sida laga fahmaya saas watakuuna lakuma kligiin inay idiin noqoto abaa doonaysaan alkibriya ilan dhulka laisku weynaynay dee taa garweelmaysaa waanu idinka horeynay eeg wax la islaaxiye iyo wax la dejiye iyo xaq iyo cadaalad iyo maleh waa kibriya odagaa maanta arkayo caalamka kuwa yidhaahda annagaa ugu awood badanoo hub iyo lacag ba haysanaa dee waxay wadaan waa kibriya baa lagu tilmaami karaa iyo ana haahunaa dee halkanaan joogaa iyo wakan markaa kibriyaagaasi baa shaqo u ahaa ilaahayna wuxuu ku eedeeyey inay yihiin mujrimiin dembiilayaal markaa kolkuu xaqii u yimina sixir bay ku sheegeen ina haadaa la sixrun mubiin waa mucjisadii la yaabka badnayd nabiganna wuxuu hi ataquuluna lilxaqi lamaa jaakum asixrun hada walaa yuflixu saaxiruun waar makanaa sixira saaxir lama liibaane waarso anigan horumaree maalinba waxii kordhayaana dadku i rumaysanayaana xaqa idiin iftiiminaya iyaguna waxay ku doodeen oo ay yidhaahdeen war meesha waxa kasoo jiray dhaqan aabbayaasha iyo aanu kasoo garhnay qaaluu aji'tana litalfitana litasrifanaa si aad noo dhaafiso ood noo weydaariso wixii aanu aabbayaasha iyo gaadhnay oo ahaa ifsaadka oo ah jaahiliyada oo ah kibirka oo nicmada ilaahay oo lagu mahadnaqi waayo marka halkaasaa tasaadumka waa iskudhacaasaa yimid iskudhacaasaa yimidoo asalkeedaba islaamku waa diin wax bedesha ma diin wixii ay soo gaadha un barakaysa ee waa diin dhaqanah dhaqan iyo akhlaaq weeye diintu sideedaba qudha iyo qoyska iyo bulshadaba way saxaysaa haddaba kii wax laga sixi lahaa ee kharibnaa dee ogolaan maayo ilaa waa nidaamu taqyiir nidaam wax bedelayo weeye marka wixii xumaayee la bedeli lahaa kii watay dee miyuu yeelayaa wuu ka hor imanaya dagaal buu ka xigaaya halkaasay ka bilaabmaysaaba imaa wa imaa in ummadda caalamka sidaa loo daayo shaydaanka iyo ehelkiisu ay burushka wasahdala u mariyeenay u halaagan yihiin iyo in la idhaahdo ha la badbaadiyo xaqa la gaadhsiiyo marka dabeetana xaqu ehelkiisu yimaado ee uu ogaado shaydaankii ehelkiisu in duulimaad lagu yahay dagaal buu ka xiga wamaa naxnu lakumaa bimuminiin wamaa naxnu bikumaa ma aha bikumaa bimuminiin iyo lakumaa baa kala duwan soo sheegnay aamana hadday laami ka daba dhacdo waa u rumayn hadday bai ka dhacdana waa rumayn shaygaa laftiisa la rumaynayo oo iminka aamantu billaahi ilaahay baan rumeeye wey laakiin aamantu lahu waan u rumeeyey wuxuu sheegay wey marka iminka halkan intaannu idinkaydu rumayna iska daayo hadalkaa leediin baanaan waa runtiin idin odhanayn si kale xeel dheeri wamaa naxnu lakumaa bimuminiin idiin sidiqi mayno arkuwani runbay sheegeen odhan mayno lama gaadhin bayna iyaga rumeeyaane biliif garayeen wa qaala fircawn baa wuxuu hi ituunii bikulli saaxirin caliim waar mid kastoo sixirkaadu yaqaana i keena falamaa jaaa saxaratu sixirlayaasha kolkii ay yimaadeen qaala lahu muusa nabi muuse wuxuu yihi alquu maa antum ulquun bal waxaad tuurtaan waxaad tuuraysaan falamaa alqow markii ay tuureen sixir qalabkay wax ku sixreeyeen qaala muuse baa wuxuu ihi maa ji'tum bihi sixru hadda waxaad la timaadeen waa sixir in allaha ina allaha ilaahay laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiin kuwa dhulbi'iska ah waxqabadkoodu ma taabagalo wayuxiqu llaahu alxaq ilaahay xaqa ayuu sugayaa bikalimaatihi kelmadihiisa iyo ballanqaadkiisu ku sugaya walow kariha almujrimuun dembiilayaashu haba naceene ma ogole xaq sugma ma ogole haba naceene ilahay baa xaqiijinaya ilahay miyuu ka magansanayaa iyaga fircoon haadaa wuu khatar badan yahay waa siyaasi muxtarif ah oo aada iyo aad u yaqaana halka uu ka qabanaya muddo dheer kusoo jiro mufsida wuxuu arkay ninkani inuu maaragtay dadka la fuqi kara wax badan kumuu bilaabin markii u horreeyeyba inuu maaragtay la dagaalamo laakiin wuxuu isku dayay bal inuu horta la galo tartan xagga qancinta ah ummadda maaragtay la qanciyo waxa uu ku jaheeyey oo iclaamkiisii uu ku faafiyey iyo warbaahintiisii inuu muuse yahay sixir leh laba siyoodba wuugu egaysiinayaayoo sixirkaa berigaa lagu yaqaanay meeshoo aad baa loo yaqaanay sixirka sixirkuna dabcan isaga qudhiis waa waxyaabaha khawaariqul caadaha ah dadku ay aad ula yaabaan ee dadko dhammi aanu la wada iman karin marka waxaan cusub uu la yimi waa wixii cusbaaye sixirluhu ula iman jiray dee sixirkana waa iska fahmaysa talabaad uu doonayaa waxa weeye inuu ka fogeeyo shaygan uu doonayo nebi muuse risaalada ah isagu laakiin wuu gartay ilaahaybaa ka markhaati furay inuu gartay inaanu sixir la nebi muuse wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulman wa culuwan way yaqiinsadeen laakiin wuu diiday buu ilahay kibir iyo gardaru u diiday markay caynkaa tahay waxaa halkaa ka cad had iyo jeer dadka siyaasadda faasidka hormuudka ka ah inaan la sidiqi karaynin waxa ay sheegaan ama baadilkana ay dadka xaq ugu sheegaan xaqana baadil ugu sheegaan midh ay caadaystaan wey oo la ysku daya un dadka quluubtooda in la kasbado wasiilo kastaha loo maree halkaasi u jiheey shaqadiisii markaa waxay noqotay inuu idhaahdo war dee sixirle sixirlayaal baynu u haynaa gobolladeennana waabay ku badan yihiine isagu waa midh quree soo badiya uun sixirlayaashun soo badiya buu wufuuda loo diro oo nin kastoo caliiman saaxirin caliim bikulli saaxirin caliim sixirlo aqoon leh inoo raadiya intaasaa naga hadhe sixirlayaashiibaa yimid wayse soo hortaageen nabigan iyagiibaa codsiga qadime waxaydha yaa muusa ima an tulqiya wa an nakuuna awala man alqa ma adaa tuuri mise annagaa tuurna markaasuu isagu yihi alquu maa antum ulquun waxaa la tuurayaana waxa weeyaan weliba wuxuu ihi koobiga sixirkiisu hau egaado sixirkooda hau egaada kiisa ulbuu sitaa soo maaha ulaha usoo badaya buui sixirlayaashana waa la isu egeysiinayaa qur-aankuna saasuu tilmaamo waxay siteen inuu ahaa alxibaal walcishiy xarka iyo ulo la isku xidhay ayuu qur-aanku xusay dibeedna sidii bay halkii u tuureenoo dabcan wuxuu noqday wax la yaab leh oo isaga laftiisu dee waa laga soo shaqeeye oo aad iyo aad baa lagu soo howlgalae waa wax dowlad meel ka jirto oo dhaqaalo leh ay soo abaabushae wuxuu noqday wax ilaa nebiganba ka cabsiiyeyba nebigii kalsoonidiisa ilaahay ku qabay ayaaba cabsadayba walaa mudbiran walam yucaqib tawaabuu yidhiba markii hore nebigani markii waxaan soo daayeen ilaahay wuxuu tilmaamay saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim intay wixii soo daayeen baa dadka indhahoodiina ay si uun kala noqdeenoo kolkaasaa sixir weyn ay la yimaadeen nebigana cabsaday dadkiina wada yaabeen waxay isbaatinaysaa waxaa sixirka la ydhaahdaa wax xun ha ahaado oo baatila ah oo aan xaqiiqo lahayn oon ilaahay ogolayn laakiin waa wax jira waa wax jira xirfad xunoo liidata weeyoo jirta falamaa alqaw qaala muusa maa jiitum bihi sixr ilaahay baa wuxuu idhi soo noqo oo qaada u shaada oo sii oo sidaan kuusoo tababaray uusha u isticmaal isna wuu isqanciyo wuxuuhi maa ji'tum bihi sixru ina allaha sayubtilu ina allaha laa yuslixu cabala almufsidiin waar waxaa la timaadeen waa sixir sixirna la ilaahay baa ii ballanqaaday sixirka inuu burinayo camalkiinu waa camal ifsaada ifsaadna ilaahay mufsidkana shaqadiisa ma hirgeliyo wuu isqanciyey wuxuu ku kalsoonaaday ballantuu ilaahay u qaaday inuu markaas iyaga ka adkaan doono sida qisada iyadaa isfasiraysa qur-aanka meelo kale kadibna sidaasaa markaa uu ku qancay nebigaasi in allaha sayubilhu waa run in allaha sayubdilhu in allaha laa yuslixu camala almufsidiin asixrun haada walaa yuflixu saaxiruun ninka sixirlaha la yidhaahdo dadku haba la yaabaan waxaanuu wado laakiin haddana waa qof baasoo silan waa qof baasoon horumar lahayn falalowgu wuxuu odhanayaa lacag baan kuu samaynayaa hadda isagii baana dadka lacag ka doonaya wuxuu leeyahay waxaa iyo waxaa adduun intaa la ekaana anaa samaynaya mid jababacad haysa iminka dadkeenna tijaarta ah qaarkood baa waxay lacag kaga ururiyeen lacag baanu idiin samaynaynaa waxay garan kari laayiin lacagna waad samaynaysaa lacagna waad doonaysaa soo maaha de tanaad naga doonaysa adigu samayso horta oo intood samaysataad ku shaahayso annagana bal markaa aan eegno waxba hanaga doonayn annaga leanna waxaad naga doonaysaa waa waxaad leedaha waan idiin samaynayaa waayo caqliga bani aadamku waa iska daciifoo markuu yaro leexdo khadka markuu qabsado inxiraafka u fogaadaa khatar uu khatar badan yahay markaas in laga feejignaado sixirka oo qofku aanu aaminin khiyaaliga noocaas ayaa maaragtay eh, nusuustu ay dhiirinaysaa isagana camalkiisu ma liibaanoo ma horu wayuxiqu llaahu lxaqa bikalimaatihi walow kariha lmujrimuun ilaahay xaqa kelmadiisuu ku sugayaa wuxuu ballan qaaday inuu xaqiisa sugayo baadilkuna buri doono hayra mara in fara badan buu nusuusta ilaahay ku ballanqaaday nebi muuse maqaaladuu ilaahay ka warinaya weeye saxirle inaanu hirgelayn camalkiisuna uu buri doono xaquna uu soo hari doono markaa muuqaalku qur-aanku bixinaya waxa weeye wixii baadili zabad buu qur-aanku ku tilmaamaa fa zabad fa yadhabu waa xunba oo iska baaba'aya wa amaa maa yanfacu nnaasa fayamkuu fi lard waxa dadka anfacayaana waa biyaha saafiga ahe wuu soo haraya dhulku ku sugmaya muuqaalkaasay kala leeyihi laakiin maalmaha yarow baadilku xoorinayo ayaan dee dad badan aanay ku sabri karayn xoorkaas aanay ku sabri karaynoo dad xoortaasay raacayaan ilahay baa wuxu uhi famaa aamana limuusa nebi muuse ma rumaynin ilaa duriyatun min qowmihi qolo duriyad dad yaryar oo qoladiisii yahunbaa rumeeyey calaa khawfin min fircawn iyagoo fircoon ka cabsanaya wa malaihim iyo madaxdii la socotay an yaftinahum inuu diinta ka balaeyay ka cabsanaya wa ina fircawnaka la yidhaahdaa lacaalin fi lard dhulkuu isku weyneeya wainahu la midalmusrifiin kuwa dhulbiiskaabuu ka mid ahaa wa qaala muuseabaa wuxuu yidhi yaa qowmi in kuntum qoladaydiiyo haddaad tihiin aamantum billaahi haddaa ilaahay rumayseen fa calayhi tawakaluu ilaahay tala saarta ku tiirsada in kuntum muslimiina haddaa ilaahay rumaysan tihiin oo hoggaansan tihiin fa waxay yidhaahdeen dadkii reer banu israa'iila nabi muuse rumeeyeybaa u jawaaboo yidhi calallaahi tawakalna ilaah iyagaanu tala saarannay rabbanaa ilaah iyagiiow laa tajcalnaa hanaga dhigin fitnatan wax ay ku ibtiloobaan lilqowmi aalimiin kuwa daalimiintiiyay nagu ibtiloobin wanajinaa biraxmatik naxariistaada sababteeda ilaahayow waxaad nagaga badbaadisaa min alqowmi alkaafiriin kuwan gaalada ahe aanu isla kareedanahay ilahay naga badbaadi nabi muuse waxaa rumeeyey duriyatun min qawmi duriyad dad dhallinyaro ahoo qoladiisiiya marka waxa weeyaanuun dad isdhalay oo is ahoo ehelahoo eh kala farcan oo reer banu israa'iil la yidhaahdo qoladiisiiya min qawmihi damiirku wuxuu noqonayaa muusa oo lasoo sheegay ina damiira yacuudu ilaa aqrabi madkuur qaacida carabiga waxay leedahay damiirku wuxuu u noqdaa had iyo jeer shaygaa branamka la ydhaahdaa wuxuu noqdaa ka la soo sheegay ugu dhow ayuu laabanaya markaa nebi muuse waxaa rumeeyey duriyadii reer banu israa'iil iyagoo fircoon ka cabsanaya aimada qaarkood baa waxay leeyihiin fircoon baa dee isaga qudhiisu meesha laga fahmaye oo ku jirae oo siyaaqa hadalka kusoo jirae min duriyatun min qowmi fircawn waa dad dhallinyaro ahoon badnaynoo fircoon qoladiisiiya ila reer banu israaiil maaha dad wada yaryar meene waaweyn baa ku jirae duriyadiiyo shabaabkan la sheegayaa waa qoladii fircoon qaar ka midaba iyagoo fircoon ka cabsanayay nebi muuse rumeeyey taasina waxayna tusinaysaa ummad kasta oo xun in qaar khayrliun ku jiraa oo dee qur-aankuba wuxuu xusay imra'atu fircoon iyo tii u shaqaynaysa maaragtay inantiisa u shaqaynaysa ah, xadiidku xusaya iyo khaasinkiisii shaqaalaha ka ahaa iyo u ahaa ee istoorhayaha u ahaa iyo muminun rajulun muminun min aali fircawn suuratu haafir saad ka akhri karto faraacinada ka mid ahaa dee nin maqaal wanaagsan qur-aankuu kasoo wariyay iyo in tiro intaasoo kooban weya duriyada xoogaa fircoon qoladiisiibaa rumeeyey calaa khawfin min fircawna wa malayhim an yaftinahum iyagoo fircoon iyo jam madaxdiisii ka cabsanaya diinta ka fitneeyaan marka intaas qur-aanku karaamadiiyo wanaagga ay leeyihiin daraaddeed baa intii ka islaamtay faraacinada uu xusay qur-aanku cadaalada qur-aanka ka midta inta wanaag qofka wanaagsan mar walba xusidiisuu leeyahy labada maqaaladoodba labada tafsiirba way jiraanoo a'imadii salafku labada tafsiirba way ku fasireen dee labadubana waa waaqicoo way jiraan reer banu israiilna muminiin bay ahaayeen wakhtigaa nabi muuse horkacayay fircoon intaa inay ka islaamteen ilaahay baa wuxuu tilmaamay wax laga baqa inay ahaayeen faraacinadu wa fircawna la caalin fi lardi wa inahu almusrifiin calaa khawfin garb bay inay ka baqaan waayo nin caali fi lard isku weyneey fircawnkii wakhtiga ah markaasuu musrifna ahaayoo culuwigiisa iyo isasarayntaa uu isasaraysiiyey wax khayr ah, u adeegaya may jirin nabi muuse tolkiibuu baaqo wuxuu uhi war haddaa ilaahay rumaysantihiin fa calayhi in kuntum muslimiin ilaahay tala saarta haddaa isu dhiibaysaan oo islaam tihiin halkaa waxaa kaaga muuqanaya in arrinku adkaaday la ciqaabay dhibaatadu badatay kolkaasu doonaya inuu qanciyo dadka udiina waana la dhibay bay leey intii aanad noo iman iyo intii aad noo timid isaguna wuxuu leey casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun war iska bushaaraysta oo waxaa laga yaabaa inuu cadowgiina lilahay halaaga idinkana madax idinka dhigo sidii baanay u dhacday iyaguna way isqanciyeenoo waxay dhaha calallaahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan lilqowmi aalimiin kaa aqballo ilaahay baanu tala saaranay ilaahay aalimiinta fitnaha nooga dhigin laa tajcalna annaga fitnaha naga dhigin daalimiintu nagu fitnoobaan weeye oo jacala dee nawaasikhday ka mid ahaydoo ismigeeda iyo khabarkeedu waxay ka yimaadeen mubtada iyo khabar isku sifaysnaa ayay ka yimaadeen marka macneheed waxa weeye annaga ha naga dhigin fitno oo yaanay gaaladu nagu fitnoobin oo macnaheedu muxuu sheegayaa hadday maanta na bukaasaan oo ay naga adkaadaan oo ay na dhibaanay wixii ay doonaanba u hirgalo dee sow isla fagadh odhan maayaanoo isla fogaan maayaan oo inay xaq ku sugan yihiin moodi maaya oo odhan maayaan hadday ilaahay leeyihin muxuu ilaahay ugu heelin waaya soo annagan maalin walba dulbaxayna ile waxyaabaha iminka gaalada in badan hodayay taasi ka mid tahay halaaga waxyaabaha u horseedaya waxaa ka mid ah war muslimkani ilaahay way baryaane miyaana ilaahay lahayn markaa way nagu sii fitnoobayaane ilaahay yaanay naga adkaan oo haddaannu ka adkaanana way dee waxay arki doonaan markaa in aanay taageera haysan laakiin hadday naga adkaadaan waxba isbiri wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin ducadaasuu mudan yahay qofka muminka ah mar walba inuu ilaahay sabaryu ku tiirsado waawaxaynaa ilaa muusa wa akhiihi waxaan u waxyoonay nabi muuseyo walaalkii an tabawaa dejiya liqawmikuma an tabawaa salaxa oo habeeya liqawmikuma qolyihiinna bimisra magaalada masar la yidhaahdo buyuutan buyuutan guryo uga hagaajiya wajcaluu buyuutakum guryihiinnana waxaa ka dhigataan qiblatan meelaa ku tukataan waaqiimu salaa salaadana ooga wabashir ilmuminiin dadka ilaahay rumeeye u bashaaree wa qaala muuse baa wuxuu ihi isagoo ilaahay baryaya rabbanaa ilaahayagiyow innaka adigu aatayta fircawna wa mala'ah oo fircoon iyo madaxdiisii waxaad siisay ziinatan waxyaabo bilicah oo dadku ku kadsoomi karo wa amwaalan xoolana waad siisay fil xayaati dunyaa intanay ifka joogaan soo adigan u miisee wax badan siiyey rabbanaa ilaahayagiiow liyudiluu can sabiilik ooma si ay dadkaaga jidka uga lumiyaanba liyudiluu can sabiilik yudilu nnaasa can sabiilik oo arrinku wuxuu isugu biyashubanaya inay jidkaaga xaqaa dadka ka lumiyaane rabbanaa ilaahayagiow idmis calaa amwaalihim xoolahooda tirtir washdud calaa quluubihim iyagana qalbigooda quful falaa yuuminuu yay waxba rumaynin xataa yaraw lcadaaba laliim ilaa cadaabka kula indhaha saarayaan qaala markaana ilaahay wuxuu ihi qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa labadiinna nebi ducadoodii fastaqiimaa toosnaada idinku walaa tattabicaanni ha raacina sabiila aladiina kuwii jidkoodii laa yaclamuuna aan aqoonta lahayne juhaasha ah waa lagu gubanayaae jidkooda ha marina nabi muuseye walaalkii ilaahay uu waxyooda wuxu uhi way soo qaxeena dibudajin ku sameeya qaxoonti waliba dibudajin wuu baahan yahay an tabawa'aa liqowmikumaa bimisra buyuuta halkaa dejiya oo markaa dee eryadii ay u guurayeen markii ay qaxeen halkaa dejiya baa dejintu haddaanay diin lahayn arrin ma ahayso nebi maxamed markuu isagii asxaabtiisu maka ka qaxeen uu dadka dejinayay dibudejinta ku samaynaya masaajidadu ka bilaabay ma deegaanaan masaajidba lahaynbaa ayaa habaar ka dhammaanaya markaa kolkiiba ilaahay wuxuu faray wajcaluu buyuutakum qibla guryihiinana qiblo ka samaysta iyo macbad meel lagu cibaadaysto marka halkaa waxaad ka arkaysaa dadka muslimiinta deegaankooda waxa asal ah town balaankooda iyo takhtiidkooda iyo qorshahoodao dhan masjidka asal u ah daarahoodu waa soo raac nebi maxamed markuu kambalka madiine tegay calayhi salaatu wasalaam qubaab u asaasay saddex habeen buu halkaa joogay madiinu u dhaadhacayo masaajidkiisan buu asaasay haddana xaafadihii xaasaska intaan waxba u dhisinba inagana kee masaajidka ka la ydhaahda jagaa loo doondoonayaa marka boqol fila laga dhisa meesha ka masaajid la ydhaahdo goormuu ka baxay waa dantii guuda la raabsaday buu noqonayaa imanka wadcigeen waaqiceenna sidaynu ku noola dabeetana dadku markay isu yimaadaane muddo la joogo ayaa la xusuusanayaa in meel lagu tukadana ay u baahan yihin arkumaa jago inoo waqfa arjago ma iibsanaa marka u horeeyay tahay meel afar mirir ka badanba inaan loo soconinba masaajidka dhan walba masaajidku uu isu baxo shaydaanku meesha ka cararo haddii kale waxay isku waalanaysaan odaygi iyo caruurtii iyo islaantumaa madaxa isla dhici oo shaydaanku ka dhex adeegi doona hadday meesha laga eedaamiba waayaba oo isafgaran waayo turjumaan u baahan doona nebigu wuxuu tilmaamayaa markastoo la adaamo in shaydaanku cararayo waayahay taasi waa arrin kale oo waaqiciyahoo maaragtay na wajcaluu buyuutakum qibla waaqiimuu salaa salaadu mushkiladda ummadda haysata lagu maareeyaa waa dawada mashaakilka ilaahay baa wuxuu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa arrin markuu idinku adkaado salaada iyo sabir ka kaashada nebiguna marka arrin ku adkaado salaadu horta horay ka galaya waa ku nafisayaa uu bushaaree muminiinta nebi muuse markaa ilaahay buu barya wuxuu ilaahay fircoon iyo qoladiisii waxaad siisay ziinatan wa amwaalan filxayaati dunya balada tusaalaha eh, oo sow adiga ziiladuna waa bilicda faraawilka had iyo jeer marka roobku da-aya dhalaala marka roobku qaadana qaada ayaa ziine ah adduunyada noocaas oo sawtan adduunyada dhalaalkeeda iyo adduunba aad siisay oo waxa laamu wasayruura laamta ay idhaahdaan weeye culimmada markaa luqadu liyudiluu can sabiilik ilaahay umuu siinin si ay dadka ugu lumiyaan laakiin natiijadiibaa waxay noqotay wixii ay heleen in dadkii ay uga faa'iidaysteen ay ku lumiyaan qaar badan oo eeganaya oo lahaa war fircoon muxuu dhargaynaa iyana way lumeen bal iminka dadka qaarkood baa marka ay waxwada faallaysaan wax wada taxliilinaysaan ayaa wuxuu ku odhanaya o niyo dadkii murankiibaa iska batae waxa wanaagsan nimankaa ah ilaahay adduunyada gacanta u geliya cadcade yurub lehe maraykanle in la hogaansamo oo adeer maxaa dhacay dee niyo adduunkiina way haystaan awoodna way leeyihiin kada wa kada mucaawanadooda waxooda haddii aan cidi ku tirsana maxaa soconaya taxliilkiisu wuxuu noqonayaa taau nebi muuse uu ka waramay ilaahay liyudiluu can sabiilig oo sawtan lagu ambaday dee iimaanyuuga iimaankiisu uu yaryahay baa ku ambanaya qofka iimaanka leh wuxuu og yahay inay maalmo tahay wuxuu ogyahay inuu mabda u nool yahay wuxuu ku noolya uu ku dhimanaya inuu jiro laakiin qofba xoog iyo xoolale arrinkiisu inaanu ku faruur wuu habaaray habaarkana dabcan ilaahay waa u fasaxay mucjisaadka nebigan culimada qaarkood waxay ku daraan sagaalka aayadoodee nebi muuse la siiyey inay tani ka mid tahay ilaahay xoolahooda damsi ku sameeyo baabi qalbigoodana xidh ilaahay baa uga warramay inaana kuwan khayr ka soo socon qalbigoodana ilaahay quful dadkoodana baabi diintii iyo duunyada labadaba ilaahay oo weydaari maxaa usoo hadhay dee diintana ilaahay oo weydaari kadib markuu ogaaday inaanay rajo lahayn duunyadana ilaahay oo weydaari falaa yuuminuu xataa yaraw lcadaab alaliim sidiibaa u dhacda ilaahay cadaabka arkayeen may rumayn wakhtigaanan lagama rumaysan ducadiinni waa la aqbalay oo nebi muusuunbaaba ducaynaye laakiin dee haaruunna aamiin buu lahaa halkaa waxaa laga fahmayaa qaariga iyo mustamicu inay isku xukun yihiin dhegaystaha iyo akhriyu waa isku xukun hadduu iminka qof qur-aanka akhriyaya adiguna aad dhegaysanayso oo meel sujuud uu soo maro fuqahadu waxay isla waafaqsayin ka akhriyayaa siduu sujuudayo ayuu dhegaystuhu sujuudaya siduu ka akhriyayaa ajriga u leeyahay buu dhegaystuhuna ajriga u leeyahay nebiguna asxaabtiisa wuxuu odhan jiray qaarkood igu dul ahriya aan idinka dhagayste marka qofka ducaynaya ka aamiin lihina waa la mid weeye sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi ducadiinnii waa la aqbalaye haddaba ducada waxyaabaa lagu sii aqbalaya waxaa ka mida ah diinta ilaahay oo lagu toosnaadee fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ducada waxaa lagu aqbalaa diintood ku toosnaatay iyo dadka xunood ka dheeraato idinku toosnaada oo fircoonkana ka cabateen kuwu jiidanaya ha noqonina kuwu jiidanaya ha noqonina ka beri noqda idinku mustaqil noqda ilaahay ku xidhma ilaahayna ducadiinni waa aqbalo saasaa ilaahay ugu busheeray wallahu subxana wa tacaala